بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد القسم الثاني العلم waxaynu ka bilaabanaynaa bogga boqol iyo labiyo soddon macaarifta ayaynu ku soo jirnay lixdii qaybood ee macaariftu ay ahayd waxaana soo dhigannay qeybtii koowaad ee damiirada waxaynu hadda dhiganaynaa qaybta labaad oo calam ah ereyga calamka luqadda waxaa loo yaqaanaa buurta ayaa loo yaqaanaa aayadda qur'aanka ah rabbi subxaanahu wa tacaala kalaclaami markuu ku yidhi kalaclaam ereyga alaclaam waa aljibaal baa looga jeedaa buura ayaa looga jeedaa kalaclaam ay kaljibaal oo kale weeyi calamka haddaba waxaa hadda looga jeedaa magacyada sida gaarka ah loo dejiyey waana derajada labaad ee macaarifta baa ka horeeya kuufiyiintu waxay yidhaahdeen calamku waa derajada koobaad oo damiirkaba calamkaa ka horeeya waxaanan u deliishanaynaa bay yidhaahdeen damiirku marjic buu u baahan yahay meeluu u noqdo ayuu u baahan yahay meeluhu u noqdo nakiraa ka mida bay yidhaahdeen inta rajulun la yidhaah ayaa huwa laga dembaysiini huwadaas iyadoo damiira ayay rajul nakira u noqonaysaa dee damiirku wuxuu la xeer yahay ku u noqdo miyaan la odhan karaynin oo damiirku kolkaa aad buu uga liitaa caalamka bay yidhaahdeen kow marjiciisaa ah laba waxay yidhaahdeen damiirka ereyga ruba'a ee keliya astaanta u ah nakirada inuu galo ayaaba damiirka mararka qaar gala waa kii gabayaagu odhan jiray rubahu fityatan rubahu fityatan waa rubadiiyo damiir gashay rubadana damiir waxaa lagu yaqaanay nakiro inay gasho war damiirku calamka ma gaadhi karo oo rubaaba gashay bay yidhaahdeen qodobka saddexaad ee calamka aanu kow uga dhigayno waxa weeyaan bay yidhaahdeen xagga wadciga marka la eego shalay waxaan soo dhigannay damiirka wadcigiisuna inuu kulliyi yahay isticmaalkiisuna inuu jus'iyi yahay calamkana waxaa laysla ogol yahay wadcigiisa iyo dejintiisa hore jus'iyi inuu yahay waa qof gaara magacan loo bixiyey damiirkana ereygan marka la dejinayey qof hadlayaa loo dejiyey qofkaa hadlaya kuu dooni ha ahaado war miyaadan arkayn inay macrifada u kala dhow yihiin xaggaa markaynu ka eegno alqismu thaani qaybta labaad alqismu thaani qaybta labaad alcalamu waa calamkii uma alcalamu calamku uma alcalamu calamkii weeyi ereyga uma buu iskugu cadfay wuxuu doonayaa inuu calamku damiirka ka dambeeyo uma alcalamu calamkii weeye wa huwa calamku imaa shaksiyun inuu yahay calamka calamu shaksiga loo yaqaan ka zaydin oo kaleba wey waa calamu shaksi oo qof gaar ah ama magaalo gaar ah ama meel gaara ayaa loo bixiyey ima shaksiyun ka zaydin oo kaleba wey ow jinsiyun iyo inuu calamku calamuljinsi yahay calamuljinsiguna waa jinsi idil baa magacaa loo bixinayaa xaqiiqada jinsiga ayaa loo bixinayaa ka usaamo oo kaleba weeye magaca usaama calamuljinsi baa la yidhaahdaa libaax kaste ood aragto usaame ayaa la odhanayaa libaax alle libaaxaynu aragno usaamaynu odhan usaama haddaba waxaa la isweydiiyaa libaax kastaa waa asad libaax kastaana waa usaame waxayna ku kala duwan yihiin ilaa toddoba qodob oo axkaamta lafdiga abay ku kala duwan yihiin kow asad mubtade ma noqdo isagoo bilaa musawiqa ilan waa nakire eh usaamana mubtaduu noqdaa isagoo bilaa musawiqa ilan waa macrifo waa calame eh. waa asad waxaa loo yaqaanaa ismuuljinsi usaamana waxaa loo yaqaanaa calamuuljinsi ismuljinsiga iyo calamuuljinsigu xagga macnaha waa isku mid nakiroo kalun bay ka yihiin macnaha laakiin xagga lafdiga axkaamta lafdiga ah waxyaabo badan oo lagu kala garto ayaa jira oo ereyga asadihi waa libaax kaste usaamana waa libaax kaste waxay ku kala duwan yihiin asad mubtade noqon maayo laakiin usaamu mubtadu noqoni mid kasta isagoo bila musawiqa laba asad saaxiibulxaal ma noqdo laakiin usaame saaxibulxaal buu noqdaa waa xukun labaad alxamdu lilah waa xukun labaad oo ay ku kala duwan yihiin asad iyo usaame ay ku kala duwan yihiin wey xukun labaad oo asad iyo usaame ay ku kala duwan yihiin wey culima haddaba waxaa jira talow asadkii iyo usaamihii macnaha isku mid bay ka noqdeen maxaan ku kala garanaa calamuljinsi iyo ismuljinsi waxaan ku kala garanaynaa wadcigooga kala duwan ereyga asada fardi baa loo dejiyey fardi kaste oo dee sidaynu ognahay afraadda asad ah asad waa lagu ilaaqayaa oo wadciga xaggiisa waa ka fardi laakiin ereyga usaame ah xaqiiqaa loo dejiyey libaaxnimadaa loo dejiyey si kale haddaanu dhigo asad waa iska libaaxuun libaaxuun baa asad la odhanaya laakiin usaame markaan magacan aad maqasho waxaad ku qasban tahay inaad ciddiyihii libaaxa iyo shaashkii libaaxa iyo maxaanku idhaahdaa xooggii libaaxu inuu qalbigaaga kusoo dhacaa qasaba usaamaba haddaad maqasho maxaa qasaba inuu qalbigaaga kusoo dhaco ciddiyihii iyo miciyihii iyo shaashkii iyo wixii libaaxnimadu ay lahayd oo dhan ayaa qalbiga kaaga soo dhici tusaalan ku siin soomaaliya tusaalaha soomaaliga wuxuu sheegayaa markaan idhaahdo masalan rajul haddaan idhaha rajul waa nin maxaa qalbiga kaaga soo dhacay rajul haddaan idhaah waxba qalbiga kaagama soo dhicin rajul hadii la waa nin un dee wax allo wax qalbiga kaaga soo dhacay ma jiro laakiin haddaan askari idhaa ka waran maxaa qalbiga kaaga soo dhacaya askari haddaan idhaa waa sax waa dirayskii iyo qorigii iyo nin yar jiilan oo maxaanku idhaahdaa yar diyaara unbaa qalbiga kaaga soo dhacaya askari hadii la yidhaahdo kolkaas sidaa askarigu uu qasab u yahay qofka luqada garanaya in qorigii iyo dirayskii iyo maxaanku idhaahdaa tababarkiisi iyo habkii uu tallaabsanayey iyo ay qalbiga kaaga soo dhacayso ayuu usaamana af carabiga ugu jiraa nin luqadda yaqaana usaame markuu yidhaah waxa kolley shaarshkii iyo ciddidii iyo maxaanku idhahda wixii libaax lahaa ayaa qalbiga dihniga kusoo dhacaya uma alcalamu calamkii weeye wa huwa calamku imaa shaksiyun inuu yahay calamu shaksi ka zaydin oo kaleba weeye ow jinsiyun inuu yahay calamuljinsi ka usaamata oo kaleba weeyi wa ima smun ismi inuu yahay kamaa mahalnaa kuwana soo tusaalaynay waa calamkiiyo ismiga ismiga waxaa loo yaqaanaa marka ab iyo ummatoona aan lagu bilaaban ammaan iyo caytoona una kutusaynin waa ismi magaca hadduu ammaan iyo caytoona kutusi waayey laqab noqduu ka badbaaday marka ammaan ee ab iyo ummatoona aan lagu bilaaban kunyo inuu noqdu ka badbaaday ismi weeyaan markaa zayd iyo usaame labaduba waa ismi wa imasmun smun calamku inuu ismi yahay kamaa masalnaa kana soo tusaalaynayba weeyi ow laqabun laqab iyo naanays inuu yahay ka zayni alcaabidiin kuwa ilaahay caabuda quruxdoodii oo kaleba weeyi wa qufa iyo ninka magiciisa qufo la odhanayo qufa ninkaa qufo la odhanayo oo kaleba weeye qufa waa erey yasid faa'iideynaya yasid ayuu faa'iideeyaa waa waxyaabaha yar ee gabadhu dunta ay soo haysa ay dul dhigato oo kale ayaa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa alqarca alyaabisana waa loo isticmaalaa waa qufada magaca qufaha markaan doonayno wa qufatin oo kaleba weeye qufa xataa mararka qaar waxaa loo isticmaalaa waxaan buurnayn oo xoola ah oo qofka la siiyo wa qufatin qufo oo kaleba weeye qufo iyo zaynulcaabidiin labaduba waa calam waana qaybta loo yaqaano laqabka ee naanaysta ah naanays midi waa ammaan midina waa cay naanaysna inta badan qofka waa loogu magac daraa oo soomaalidu waxay odhan jireen nin waa kii naanays leh nin haddaad doonayso waa kii naanaysleh bay odhan jireen ama naanaystiisu wanaagha ku baxdo ama naanaystiisu wanaag yayna ku bixin kollay qofku magac caadiya uu leeyahay naanaysna wuu leeyahay ereyga kunyada ah inagu soomaali ahaan ma isticmaalno kunyada ma isticmaalno laakiin carabta aad bay weligood u isticmaalaan waana magaca marka aad shirqoolla samaynayso ama aad doonayso inaan lagu garan magaca aad ku dhuumato weeyaan kunyo ee eh, eh, kunyadu abu fulaan iyo ummu fulan baa la odhan adoon waxbaba dhalin ayaad abuhebel la baxaysaa ummu hebelna la baxaysaa qofku markaa saddex magac buu leeyahay saddex magac midi waa naanays midina waa kaa abki iyo ummada laga bilaabayo oo kunyaa loo yaqaanaa midina labadaasuna midna ahaynoo ismi baa la yidhaahdaa w kunyatun iyo kunyo kamaa masalnaa kan aan soo tusaalaynay oo kaleba weeyi kamaa masalnaa kan aan soo tusaalaynay oo kaleba weeyi waa kunyadii ow kunyatun waa kunyo ka abi camrin oo kaleba weeyi abi camar abi camar waa kunyo maadaamu ab laga bilaabay wa ummi kulhuum oo kaleba weeyi ummi kulhuumna waa kunyo maadaama ummo laga bilaabay haddaba saddexdaa magac hadday kulmaan yaa u mudan in la horraysiiyo yaa se mudan in la dambaysiiyo kolley laqabka ayaa mudan in xagga dambe la mariyo laqabka xagga dambe la marin haddii laqab iyo kunya ay kulmaan laqabkaa la dambaysiin haddii laqab iyo magac ay kulmaan laqabka ayaa la dambaysiin mar kaste iminka masalan haddii magacaagu cali uu yahay kunyadaaduna ay tahay abu eh, masalan eh, ay tahay eh, abu abuleyth oo kale ay tahay magacaagu waa cali kunyadaad kunyadaaduna waa abuleyth naanaystaaduna maxaynu nidhaahnaa naanaystaadana maxaan ka dhignaa waa gadhweyne ka dhig gadhweyne ka dhig naanaystaaduna waa gadhweyne sax sheekh maxamed baa ii soo tuure eeg saddexdaa magac baad haysataa naanaystii gadhweynaynu ka dhignay kunyadiina abulays baynu ka dhignay magiciina cali baynu ka dhignay haddaba haddii la doono in la yidhaahdo cali iyo gadh iyo gadhweynaa kulmay oo labadaa magac inaan wada sheego cali gadhweynaa yimid baan doonayaa inaan idhaa cali gadhweyne cali iyo gadhweyne yaan horraysiin ma gadhweynaan horraysiin mise cali waxaa qasaba inaan caliga horraysiiyo gadhweynahana aan dambaysiiyo haddii gadweynuhu uu la kulmo haddaba kunyada ka waran oo abuleyah ah abuleyh iyo gadhweyne haddaan doonayo inaan wax qoro ama aan magacaaba sheego iyaan horraysiin eeg abuleyhkaan horraysiin gadhweynahana waan dambaysiin ka waran haddaba haddii ay cali iyo abuleyth kulmaan magaca iyo kunya hadday kulmaan iyagu tartiib ma leh kaa doonto horraysii kaa doontana dib u dhig sheekha shaadibigu sabca alqiraa'aadka markuu marayey kitaabkiisan shaadibiyada ah waxaa ka mid ahaa fa ama alkariimu siri fi tiibi naaficun fadaka aladi اkhtaara almadinata manzila wa qaaluunu ciisa uma cusmaanu warshuhum bisuxdatihi اlmajda rafiicata ahala wa qaaluunu ciisa waxaan doonayaa wa qaaluunu ciisa markuu leeyahay wa qaaluunu ciisa waa ardaygii naafic sow ma aha sheekha naafic la yidhaha reer madiina ilan toddobada qaari isagu wuxuu yidhi madiinaan ka bilaabaya magaaladii nebigu doortay sheekhii deganaan jiray ee qaariga ka ahaa ka bilaabayaa buu yidhi kolkaasuu madiine ka bilaabay tilmaan uu lahaana wuu keenay welibana fa ama kariimu sir fa ama alkariimu siri fi tiibi naaficun fadaaka aladi ikhtaara almadiinata manzila qaaluun buu ardaygiisu xawaanaanays qaaluun magacaana ciisaa la yidhaahdaa shaadibi muxuu sameeyey haddaba wa qaaluunu ciisa uma cuثmaanu warshuhum bisuxbatihi اlmajda arafiicata ahara sharafta sare waxay ku heleen buu ku leeyahay sheekha qaarigaa markay la saaxiibeen waa naafic markay la saaxiibeen waxaan u jeedaa qaaluun iyo ciise yuu hormariyey qaaluun waa naanays ciisena waa magac yuu hormariyey naanaystii saan doonaynay cagsigeed sow ma aha shaadibiga miyaa lagu qabsan karay in beydkaa marka miyaan la odhan karaynin xeer idil oo luqada ka qornaa ayuu imaamu shaatibi jebiyey ma la odhan karaa may lama odhanayo waxaa jira naanaysta iyo magaca hadday naanaystu xeel magaca ad ku magac dheer tahay naanaystu hadday mashhuur tahay naanaystaa la horraysiini sidaa waqaaluunu ciisaa uu u leeyahay naanaystu hadday mashhuur tahay naanaysta ha la horraysiiyo waxaynu ognahay ilaahayba aayad qur'aana ciise iyo masiix yuu horraysiiyey almasiixa ciise bna maryam masiix baa la horraysiiyey oo naanays ah ciisaana waa magicii haddii naanaystu ay hor ay caan ad ku tahay naanaystaa la horraysiini oo magaca laga horraysiini oo kunyada laga horraysiini haddaada naanaysta caan ku ahayn magaca ay waa sida halkan inoogu qoran oo magacaa la horraysiin ama kunyadaa la horraysiin wa yu'akharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabka oo naanaysta ah canil ismi ismiga ayaa dib looga dhigi taabican lahu isagoo taabico ah muطlaqan lamana kala qaadayo ow makfuudan isagoo makfuudoo la khafdinayo biidaafatihi idaafadiisa lagu khafdinayo in ufrida labadaba haddii mufrad laga dhigo ka saciidi kursin oo kaleba weeyi saciidi kursin waxaynu doonaynaa haddii naanaysta iyo magacu kulmaan naanaystaa la dembaysiiyaa baynu nidhi naanaystu hadday kunyada la kulantana waa sidoo kale kaleaynu nidhi sheekhu wuu ka aamusay laakiin masalada ah. sheekhu wuu ka aamusay naanaysta iyo kunyada oo ma taaban naanaysta iyo ismiguunbuu ka hadlay laqabki iyo ismiguunbuu ka hadlay sheekhu dhinaca kaluu ka aamusay waxa weeye kitaabka uuna ku cadaynin kunyada iyo ismigu hadday kulmaanna uu ka aamusay kunyo iyo ismi sow maynaan odhan mukhayar baa tahay saa doontaad ka yeeli baynu nidhi kolka taana sheekhu inaad mukhayar tahay ma cadaynin oo taana uu ka aamusay maxaa la icraabi labada magac markay kulmaan waa ismigii iyo laqabkii hadday labada magac kuu kulmaan oo maalan aniga oo kale maxamed iyo khaashic haddaad meel iskugu keento yaad horraysiini maxamedna waa magacii khaashicna waa naanaystii yaad horraysiini soo maxamed in la horraysiinayo maynaan sheegin maxaa la icraabi haddaba magaca hore ayaa mudaaf noqon magaca dambena mudaafun ilayhi buu noqon laakiin shardi laba mufrad markay yihiin weeye laba mufrad markay yihiin weeye laba mufrad hadday sida maxamed iyo khaashi oo kale noqdaan isku idaafe ka horena waa mudaaf ka dambena waa mudaafun ilayhi hadday laba mufrad noqon waayaan waa saddex suuro waa inuu ka hore mudaaf yahay murakab yahay ka dambena mufrad iyo maye ka hore waa mufrade ka dambea murakab ah mudaaf ah iyo maye labaduba waa waa murakab isla noqdeen saddexdaa suuro taabic baa layskaga dhigi ka dambe ayaa taabic looga dhigi ka hore oo taabic bay isku noqonayaan tabiciyadaasi waa maxay sheekhu taabic buu yidhi culimo badanina taabic bay yidhaahdeen tabiciyada uu sheekhu leeyahay taabic ha isku noqdaan tabiciyadaa maxaynu ka dhignaa oo kani kani taabic buu u yahay ma laysku cadfi aa loo jeedaa ma tawkiid bay isku faa'iideyn baa loo jeedaa ma beddel bay isku noqon baa loo jeedaa ma waxaanku idhaahdaa maxaynu ka dhignaa culimo ma nacti bay isku noqon baa loo jeedaa maxay isku noqonayaan culimo badani waxay sameeyeen laqabku inuu nacti noqdo oo ka horena uu mancuudkiisii noqdo halka culimo kalena ay yidhaahdeen warmey e sidaa maahee waa bedelu kullin min kullin ama waa cadfulbayaan labadaa dambe ayaana aad loo qaataa bedelu kullin min kullin ama cadful bayaan labada aynu iskaga dhigna baa la yidhi bedelu kullin min kullin ama cadfulbayaan wa yu'akharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabka oo naanays ah ayaa dib loo dhigi canilismi ismiga ayaa dib looga dhigi taabican isagoo raacaya lahu isaga muطlaqan lamana kala qaadayo taabican lahu muطlaqan waa muطlaqan oo taabic ha u noqdo kolka taabican lahu muطlaqan sheekheenu halkaa wuxuuba qaatay afartuba inay taabic noqon karayaan afartuba taabic bay noqon karaan xataa laba mufrad markay yihiin laakiin mas'aladan mas'ale lagu waafaqsan yahay ma aha afartaba taabic ka dhig ilan waa mutlaqane haddaba haddii ay laba mufrad isla yihiin laba mufrad idaafa bannaan tabiciyadii idaafa wehelisa laba mufrad hadday isla noqdaan hadday laba mufrad ayna ahaynoo saddexda suuree kalena tabiciyadii oo ama cadfulb cadfulbayaan ah ama bedel ah wa yu'akharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabka oo naanaysta ah ismi ismigaa dib looga dhigi taabican lahu isagoo isaga taabicu noqonaya muطlaqan lamana kala qaadayo laba murakabina yihiin laba mufradina yihiin ka hore mufrad inuu yahay ka dambena murakab iyo ka dambe mufrad inuu yahay ka horena murakab ow makfuudan ama waa la khafdin biidaafatihi idaafaynta la idaafaynayo ayaa lagu khafdin biidaafatihi idaafaynta la idaafaynayo ka hore ee ka dambe loo idaafaynayo waa goorma in ufridaa labadu laba mufrad hadday yihiin labadaba haddii mufrad laga dhigo ka saciidi kurzin oo kaleba weeye saciid waa nin magicii kursina waa naanays kursigu waa ujuurada yar ee la siiyo ninka shaqaalaha ah ka saciidi kurzin markaa ka saciidi kurzin saciidkana mudaafa kursina waa mudaafun ilayhi oo sawkii maxamed ibnu maalik alfiyada ku odhan jiray walaa yudaafu smun limaa bihi taxad macnan wa awil muhiman idaa warad shayna layskuma idaafeeyo xaggee laga maraya walaa yudaafu smun limaa bihi taxad magaca ha u idaafa in magac la macnoa sawkii xeerkaasi qornaa xaggeen ka maraynaa laba magacoo qof qori wada leeya la isku idaafaynaya waxa weeye wa awil muhiman idaa warad weeyaano ka horena laga dhigi ka dambena ismi baa laga dhigi haduu ficilku u cunamo haddii ka horena ismi laga dhigi ka dambena musamaa laga dhigi wahaakada halkaasuu sheekhu matnigii kaga baxay bal sharaxa aan eegno haddaba calamka sharaxa yaruu ka qabanayo aynu culima eegno athaani ka labaad oo min anwaacilmacaarifi macaarifta noocyadooda ah alcalamu calamkii weeyi ka labaad ee macaariftu waa calam wa huwa calamku maa culliqa waa ka lagu xidho calaa shayin shay bicaynihi cayntiisa hayra mutanaawilin isagoon qaadanaynin ama aan keensanaynin maa ashbaha waxa shabaha calamku waa ka lagu xidho ama loo dejiyo shay qura ayaa loo dejiyey wax kaloon shaygaa ahaynna ma qaadanayo wayanqasimu wuu qaybsami calamkii biictibaaraatin ictibaarooyin buu u qaybsami bictibaaraatin ictibaarooyin dartood mukhtalifatin oo kala duwan ilaa aqsaamin qaybo ayuuna u qaybsami mutacadidatin fara badan fa yanqasimu wuu qaybsami bictibaar tashakusi macnaah bictibaar tashakusi musamaah musamihiisu inuu caddaanayo ictibaarta ah haddii laga eego wuu qaybsami wa cadami tashakusihi iyo inuuna caddaanaynin una dee wax la garanaya ahayn marka la eego ilaa qismayni laba qaybood wa calami shaksin calamka calamu shaksiga ah waa magaca gaarka sida inta nin ee meeshan fadhida magacoogu waa wada calamu shaksi inta magaalo dalka ku taalla magacoogu waa wada calamu shaksi inta meheradood ee magaalada ku taalla calam magacoogu waa wada calamu shaksi meheradaho qura maan ka dhamaan karnaa may kama dhamaan karno inagu haddaba haddaan cimaamadahana magacya ula baxayno calamu shaksi bay noqon lahayn saddex cimaamadood haddaad leedahay maxaa la yidhahdaa maxaa la kala yidhahdaa sid cimaamadun baynuu naqaanaa cimaamadun baynuu naqaanaa waa waxaa eg soomaalidii hore way inaga fasaaxo badnaayeen aigoogu ma wada aigu maad moodaysay ridu riyu ma wada riyuun bay ahaayeen geelu ma wada geelun buu ahaa may wada lo-un ma ahayn waxa weeye lodu sac kastaa magac buu lahaa ri kastaana magac bay lahayd hal kastaana magac dee waa calamu shaksi cimaamadaheenna iyo khamiisyadeenna iyo dharkeena inaan calamyo u samaysanay ahayd haddaba oo cimaamada aad magaca ula baxdo ama gawaadhideenna inaynu magacyo ula kala baxno isagoo wada maarkatuuya in haddana magac loo bixiyo od odhan karto maga hebel maga hebel ha maarkatuhebel maarkatuhebel saa inaynu odhan karno soomaalidu saasay ahaayeen waxa ku xeeran oo dhan magacyo noocaas ayay lahaan jireen haddaba calamka caalamu shaksigiihi waa inta ninay halkan fadhida magacooga ama inta meheradoodeed magaalada ku garanaysa magaceega ama inta magaaleed garanayso iyo waxa kasii badan waa wada caalamu shaksi waa wax gaara ayaa loo dejiyey wa calami jinsin iyo calamljinsi calamljinsiguna waa kii aan sheegaynay usaamoo kale ahaa falawalu ka hore ka zaydin zayd iyo wa camrin oo kaleba weeyi wa haani ka labaadna ka usaamata weeyi oo lilasadi libaaxa u sugan wa hucaalata weeyi oo lisaclabi dacwada u sugan wa du'aalata weeyi oo lidi'biyeyga u sugan fa inna kullan mid kaste oo min haadihi alalfaad alfaadan ka tirsan yasduqu wuxuu ku rumoobi calaa kuli waaxidin mid kastaoo min afraad haadihi alajnaas jinsiyadan afraaddoodiiya taquulu waxaad odhani likulli asadin libaax kastaoo racayta u ad aragto haadaakani usaamatu waa libaax muqbilan isagoo soo jeeda soo jeedku haddama hurdo ma aha isoo qaabilsan baa loo jeedaa wakada kan waxaa lamida albawaaqi intay soo hadhay wayejuusu waxaa kaloo bannaan an tudliqahaa inaad ku idlaaqdo biizaa'i saaxibi haadihi alxaqiiqa biizaa'i saaxibi haadihi tanka u saaxiibka ah muqaabilkeega alxaqiiqati ee xaqiiqada ah min xaysu xagga huwa isagu huwa uu isagii ka yahay libaaxu xagga libaaxnimadiisa ayaad usaame ugu idlaaqaysaa fa taquulu waxaad odhan usaamatu usaamuhu libaaxnimadu ashjacu way ka dhiiran tahay min fucaala dacawanimada libaaxnimo iyo dacawanimo bal waran libaax adeeg libaaxa iyo dacwada maaha waa laga yaabaa libaax ilaahay una dhammaystirin oo fulay ah iyo dacwo dhiiran mayna dhici karaynin raggaba ka soo qaad ragga iyo dumarka haddaad isku eegto miyaan la arkaynin nin fulay fulaya oo dabaysha ka baxsanaya iyo gabadh calool adag calool adag miyaan la helaynin oon galowdaba geranayn waa la helaya dee libaax iyo dacawo markaad leedahay eh, usaamatu ashjac min hucaala libaax kaste ayaa dacwada ka dhiiran ma aha waa libaaxnimada libaaxnimadu sideedaba dacawanimada way ka dhiiran way ka khatarsan tahay wa alrajulu khayru min almar'adi oo kalun ninkaa gabadha ka khayr badan baa la yidhaahdaa oo nin khamriiloah iyo gabadh caabidada yaad isku doorsan lahayd adigu war ninka ma aha nin caadiya gabadha ka khayr badan maaha waa ninnimada iyo gabadhnimada weeyi ninnimada ayaa ka khayr badan eg naagnimada ninnimo iyo naagnimo la eegaya ninnimo waa adayga iyo sabirka iyo dulqaadka iyo kartida naagnimadun jiljileeca iyo maxaanku dha baroordhowida iyo maxaanku idhahda adkaysi la-aanta waad arkaysaa ma wax laysku doorsanaya marka alrajulu khayrun min almara laakiin nin halkaa joogiyo gabadh halkaa joogta maaha libaax halkaa joogiyo dacwo halkaa joogta ma aha usaamatu libaaxnimada ayaa ashjac ka dhiiran min hucaala ey saaxiibu haadihi alxaqiiqa libaaxnimada ka u saaxiibka ah ayaa ashjacu ka dhiiran min saaxiibi haadihi alxaqiiqa dacawanimada ka u saaxiibka ah walaa yajuusu ma banaana an tudliqahaa inaad ku idlaaqdo calaa shaksin shaksi ghaa'ibinkaa maqan la taquulu odhan maysid limanka baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu dhexdiisa cahdun ballani ay taallay fii asadin libaax khaasin khaas idiin ah maa facala usaamatu ku odhan maysid hadduu libaaxu maqan yahayba usaame lama yidhaah libaaxu hadduu maqan yahay usaame lama yidhaah markuu ku hortaagan yihi unbaa usaame la odhanaya wa biictibaari daatihi xagga daatadiisa markaynu qiimaynaynana wuxuu u qaybsami ilaa mufradin mid mufrad laga dhigay oo la keli iyo wa murakabin mid murakab laga dhigay oo laistarkiibiyey labadaa ayuu u qaybsami falmufradu ka mufradkiihi ka zaydin oo kale weeyi wa usaamata oo kale weeye zayd iyo usaame waa laba mufrad waalmurakabu murakabkuna halaaثatu aqsaamin saddex qaybood ayuu noqonayaa murakabun mid murakab oo la laistarkiibiyey tarkiiba idaafatin tarkiibka tarkiibulidaafaa loo yaqaan ka cabdilaahi oo kaleba weeye cabdi iyo allah baa isku idaafeeyey wa xukmuhu kaa xukunkiisu an yucraba waa in la icraabo aljuzءu اlأwal qeybta koobaad oo min jus'ayhi labadiisa juz'a bixasabi alcawaamil cawaamisha xisaabteeda addaakhilati calayhi ee dusha ka gelaysa cabdilaahi markaad eegto magaca cabdi ah waxaa la xarakayn kolba caamilka hore haddii ay xaraf jaar ka hor maro marartu bicabdilaahi baad odhan hadduu faacil dhaco jaaa cabdullaahi baad odhan hadduu mafcuulu bihi noqdo ra'aytu cabdallaahi baad odhan cabdilaahi cabdalaahi cabdulaahi soomaalidu saddexdaa magac bay la kala baxaan laakiin waxa waa lagu kala duwan yahay iminka cabdilaahi oo kale dee dadka cabdilaahi magacaa ku dhawaaqa waad iska garanaysaa halkay ka soo jeedaan cabdullaahi ka waran hadduu ninku yidhahda cabdullaahi iyada lafteeda waa la garanayaa saba maaha cabdullaahi cabdalla ka waran haddaan idhaha cabdalla waa la garanayaa iyada lafteedana kolka waxa weeye saddexdan magac waxa la yidhi yaa ugu wanaagsan qolodee ugu wanaagsan raggu marka si fudud naxwaha markuu ardaygu dee naxwaha una runtii aada usii dhuganin wuxuu odhanaya cabdilaahi baa ugu liita cabdilaahi baa ugu liita oo yaa ugu wacan ama cabdullaahi ama cabdalla labadaa magac ayaa ka fiican oo ka dhodhow magaca cabdilaahiya ah, oo maxaa sababay ee cabdilaahi marka la jerayo laba shay uun baa jira ama mudaaf baa jira ama xaraf jaar lama ogolo xaraf jaar oo maqan in ismigiisa majruur laga dhigo oo cabdilaahi ugu dhawaaqdo in mudaaf maqan mudaafunileyhigiisa majruur laga dhigana xeerar gaar ay leedahay xarafka jaarna koob iyo toban meelood baa af carabigaba la arkay cabdilaahina ka mid maaha war haddaba cabdilaahi maxaad ku jirteen cabdilaahi baynu nidhe maxaynu ku jirnay haddaad laakiin cabdullaahi tidhahdo ad godato way fududahay oo dee mubtadaana xadfandhe haadaa cabdullaahi waa arrin iska fudud mubtadaha waa la xadfaayo khabarkiisa waa la keenaa oo waa qaaciide la yaqaan haddaad cabdalla tidhaahdana waa arrin kaloo iska fududoo ficilka inta la xadfun baa aayar mafcuulka la dhigaa sidaasi waa sida naxwaha fudud uu inoo sheegayo soo saa maaha naxwaha inoo sheegaya sidaa laakiin masaladu sidaa uma wada ahe waxa weeye magacu inta uuna murakabka ahayn mucrabba maaha ama cabdullaahi dheh ama cabdalaahi dhe ama cabdilaahi dheho kol hadduuna murakab ahayn una jumlo ahayn magacu hadduuna jumlo ku jirin lama odhan karo icraab noocaasu leeyahay way waynagii ka hadlaynay ma mucraba ah mise waa mebni midnaba maaha ragga qaarkood waa kuwii qabay kolka magacu hadduu cabdilaahi yahay ama cabdulaahi yahay ama cabdalaahi yahay qolana ma dhaliili kartid qolana ma dhaliili kartid oo qolo kasta sidooda ha ugu dhawaaqaan cabdullaahi cabdallaahi cabdilaahi waa wada sax weeyi wax alla wax khaldan oo ku jira oo halkaa ku jiraa culima ma jiro murakabun waa mid la istarkiibiyey tarkiiba idaafatin tarkiibka tarkiibulidaafaha loo yaqaan ka cabdilaahi oo kaleba weeyi wa xukmuhu kaa xukunkiisuna an yucraba waa in la icraabo aljuz-u alawal qeybta koobaad oo min juzayhi labadiisa qaybood ah bixasabi alcawaamil cawaamisha xisaabteeda adaakhilati calayhi dusha ka gelaysa juska hore waxaa la ecraabi kolba caamilku wuxuu u baahdo wa yukfadu waa la khafdin athaani ka labaad baa la khafdin bilidaafati idaafo ayaa lagu khafdin daa'iman weligiiba ka labaad juska labaad waa la khafdin oo idaafadaa lagu khafdin waxaynu ogeyn daciif inay ahayd yukfadu biidaafa muctamadka aan dhiganay muxuu ahaa yukfadu bimudaaf maxaynu isku ogeyn culima yukfadu bilmudaaf mudaafkaa lagu khafdinaya daa'iman wa murakabun waa mid murakab oo laistarkiibiyey tarkiiba masjin tarkiibka tarkiibulmasjiga ah ka baclabaka oo kale weeye baclabaka bacla iyo baka labadaa magacoo la isku keenay weeye waa sanam halkii uu ooli jiray ayaa layskaga magac daray hadda magaala loo yaqaana bacla wuxuu ahaa sanam sanamkaa inta madax iyo inta weji ay u sameeyeen lagama sheekayn karo waa bacli waxa u shaqayn jiray sanamka afar boqol oo nin ayaa u shaqayn jiray midi wuu sibki jiray midi wuu saliidayn jiray midi wuu u maydhi jiray midi eeg midi barakada unbuu keeni jiray cuntooyin bay sanamka u keenayeen uu ku yar tufi jiray dee kuma tufayese iyagu aaminsanaayeen weeyi cuntadaa la hor soo barakey baa la odhanayaa kolka afartaa boqol ee sanamka ka shaqeeya waxay moodi jireen halkay nebiyadu inoogu jiraan oo kale ugu jireen afartaa boqol ee sanamka bacli laydhaah u shaqayn jiray halkay nebiyadu inoogu jiraan oo kale ayay xilligaa moodayeen jaahiliga inay ugu jireen kolka way waxoogoo dhan bay aaminayeen ay rumaynayeen ay qadarinayeen ay sharfinayeen bacli baka kolka waxa weeye halkuu yaallay waa la yidhaahdaa meye ninkii sanamka lahaabaa baka loo odhan jirayna waa la yidhaahdaa hadda magaalaa bacla baka loo yaqaanaa wa murakabun waa murakab tarkiiba masjin tarkiibka tarkiibulmasjiga ah ereyga masji waxa weeye wax maado qura layskaga dhigay oo laba maado kale ahaa waa isku darid shay laysku daray oo wax qura layskaga dhigay ka baclabaka oo kale weeye wasiiba weyhi oo kale weeye ereyga siib waa naacawda weyhina waa tufaaxa siiba weyhi naacawda tufaaxa naacaw tufaaxeed wa xukmuhu kan haddaba xukunkiisu tarkiibkan masjiga ah baclabaka iyo siibaweyhi tarkiibka masjiga ah inagu soomaali ahaan waynu naqaanaayo siyaabo badan baynu u samaynaa laba magacoon islahayn oo hal magac aynu ka dhigannay laba magac oo kala duwan geedaheenna waan ka helaynaa oo dhagaxdeenna waan ka helaynaa oo dadkeenna waynu ka helaynaa oo magacyadeenna caadiga ah baynu ka helaynaa laba shay oo kala duwanaayo mid la yskaga dhigay cadaad waa maxay cadaad geed yar baynu cadaad u bixinay sow maaha bal af soomaaligan u fiirso waa af soomaaliye aad hadday ku qabsatay xaggay aadaysaa waa cad iyo aadid baa magac qura laga dhigo geed looga magac daray cad iyo aadid waa cad aad hadday ku qabsato cadkun bay aaddaa meel kale ma aado weeye dhurwaa baa ka mida dhurwaa eeg dhur wax la cuno ayay dhur af soomaaliga ayuu ku ahaa waxaa la oran jiray dhur iyo dhuuniba waa baa la odhan jiray dhur iyo dhuuniba waa waxaad cunto waa kolkaa dhur waa waa habaar dhur waa waxaad cunto waa weeyi waa dhagax oo kale masjigeennu dhagax waa dhag ah hadduu dhag kugu yidhaha maxaad odhan ah baad odhan dhag ah dhegtuu kugu yidha axdaa la socota kolka eeg magacyo badan oo noocaas oo kale ah oo tarkiib almasji inoo ah oo oynu isticmaallo ayaa jira wa xukmuhu haddaba kan xukunkiisu an yucraba waa in la icraabo bidamati damo waa in la icraabo rafcan marka la rafcinayo wa bilfadxati fadxo waa in la icraabo nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jerayo ka saa'iri alasmaa asmaadii baaqiga ahayd icraabkeegoo kale allatii taasoo laa tansarifu aan sarfoomaynin haadaakani icraabkaa marka la siinayo idaa lam yakun markuuna ahayn weeye makhtuuman mid lagu gebagebeeyey biweyhi ereyga weyhi ayaan lagu gebagebaynin ka baclabako oo kale markuu yahay wey baclabako waad godaysaa haddaba waanad kor dhigaysaa fa in khutima haddii lagu gebagebeeyo bihaa weyhida buniya cala alkasri kasraa lagu binayn ka siba weyhi oo kaleba wey faacil haddaad ka dhigayso kasrahaasuu sidan jaaa siba weyhi wa murakabunka kalena waa la tarkiibiyey tarkiiba isnaadin tarkiibka tarkiibulisnaadka loo yaqaan wa huwa isagu maaka weeyaan kaana ahaaday jumlatan jumlo fil asli xagga asalka jumladu ama ismiye ha ahaato ama ficliye ha ahaato waa murakab tarkiiba tarkiiba jumla ka shaaba qarnaaha oo kale wey inan baa jirtay shaaba qarnaaha la odhan jiray dhafooraa geese ay ka caddaatay bay yidhahdeen waa dhafooraa ay ka caddaatay inantaasi guurka ayay diiday iyadoo guurka diidday rag badan intay usoo bandhigeen inay guursadaan ay ka gaws qabsatay oo iyadoon cillaynaynin arrinkii guurka ay diiday ayay nimani ku soo baxeen iyadoo adhi lisaysa adhiga marka la lisayo madaxaa la yar hoosgeliya lugna kor baa loo qaadaa labada lugood baa la dhexgeliya madaxana saasaa loo hoosgeliya dee ridii aad lisaysay ama laxdii aad lisaysay dacaladeediibaa madaxaaga dhafooraaaga taataabanaya kolba lugta aad qaadato ma dhinacay kaa marta dee laxdu hadday dhinacan kaa xigto agganay kaaga badani hadday dhinacan kaa xigtana xagganay kaaga badani inantiioo gebigeeguba wada dhogor ah oo madaxeegii dhogore ay saaran tahay ayuu nin guurula yimid oo ay ka diiday baa ku soo baxay markaasuu dacaayad uga dhigay oo wuxuu ihi qarnaaha hoos buu hadlay dhafoornahay ka cadaatay buu yidhi waxay guur diidaba shaaba qarnaaha magacbayba u noqotayba shaaba qarnaaha inantu geesaha ka caddaatay baa la yidhi wa xukmuhu hadaba kan xukunkiisu ana alcawaamila cawaamishu laa tu'airu ma raadaynayso fiihi dhexdiisa shay-an shayna bal yuxkaa waxaa laga warramaya waa laga xikaayoon calaa maa kii kaana calayhi uu ku dul sugnaa oo min alxaalati xaaladdaa qabla naqli intaan lasoo naqlin caamilku waxba ka bedeli maaye xikaaya la samayn hadduu godnaan jiray waad godi uun hadduu kor dhignaan jiray waad kor dhigi uun hadduu hoos dhignaan jirayna waad hoos dhigi uun wayanqasimu wuu qaybsamayaa ilasmin ismi iyo wa kunyatin kunyo iyo wa laqabin laqab buu u qaybsami calamkii haddana ismi iyo kunyo iyo laqab saddexdaa ayuu u wadaalika kaasi li'annahu isaga in inbudia ah haddii lagu bilaabo biabin lafdiga ab ah haddii lagu bilaabo ow ummin ama lafdiga ummo ah haddii lagu bilaabo kaana kunyatan kunyuu noqoni ka abi bakrin oo kale weeyi wa ummi bakrin oo kale weeyi wa abi camrin oo kale weeyi wa ummi camrin oo kale weeyi wa ilaa haddii ab iyo ummatoona aan lagu bilaaban fa in ashcara hadduu ku dareensiiyo birifcati lmusama kan lagu magacaabaya sare in uu sarreeyo hadduu ku dareensiiyo ka zayni alcaabidiin oo kale way kuwa ilaahay caabudo quruxdoodii oo dacatihi ama liidasho hadduu ku dareensiiyo shaygani uu liito ka qufatin oo kaleba weeye qufa oo kale ama wabadatin oo kaleba weeye badda iyo wa anfi naaqa oo kale waxyaabahaasoo dhani waxay ina dareensiinayaan liidasho ayay ina dareensiinayaan ama wax liita oo la yasayo ayay ina dareensiinayaan qufo waynu soo marnaye badadu waa bahasha ceelo joogjoogta la yidhaah anfunaaqana nin baa la odhan jirayoo waa sanhalaad leh kolka sanhalaad leh masan weyni baa looga jeedaa talow oo wuu san weyn yahay soomaalidu dadda ay jiraya ay odhan jireen areebelow labadaa qol iga kiree kolka markay caayayaan ay doonaya waad san weyntaa inay yidhaahdiin ay odhan jireen qolalkaa iga kiree ama imisaa lagu kiraynaya kolka waa kina waa cay waxaweye sanka inadsan wen yahay bay noqonka sheegayaan ama ay u jeedaan haddaba sanhalaadlaha weyni loogama jeedo sankaagaa weyn lama lehee waa duuf baa looga jeedaa sanhalaad leh hashu iskama hagaajin karta dee waxaa ka soo dhacaya hadduu yahay wax nool ama uu yahay duuf ama uu wax kale yahay iska hagaajin mayso hashii kolkaa duufka iyo xaggaasaa looga jeeda ninkani laba xaas ayuu qabay hal ayuu qalay hasha markuu qalay ayuu hilbihii qaybi is yidhi qayb intuu sankii hasha soo dalooliyey isagoo jiidaya qayb oo reerkii kale reer usii wada ayaa la arkay markaasaa loogu magac daray halkii uu hasha hayey anfunaaqa baa la yidhi sanhalaad leh reerkii waxa weeye qabiil idil baa ku abtirsada reer beni anfinaaqa reerkaasi carab way dhex mari kari waayeen dhibaato markay dhallinyaradu meelaha iskugu yimaadiin ee layswaraysanayee laleeyahay war adigu yaa tahay ninku wuxuu odhan jiray isagoo afka taagaya ila reer beni anfinaqaa la garanayaaye ayuu odhan jiray ana min beni fulan wa ana min beni fulan wa marka la soo gaadho ninka reer beni anfinaaqa uu aamusi jiray giirkana wuu laalaadin jiray waxoogaa intuu aamusuhu hadal daciifa ah ku odhan jiray ana min beni anfinaaqa si yar oo aad iyo aad dee aad arkaysa inuu gubanayo ayuu reerkooga u sheegan jira u odhan jiray ree ana min beni anfinaaqa ninkaba yaa abu ilaahay soo dirayoo dhibaatadii ka dulqaaday gabayaabay maalin wanaajiyeen wuxuu yidhi haddaan magaca sharaf ka dhigi waayo carwaadi arki doontii gabayaagu waa khatar hadday waxun ammaanaan dee waa layska jeclaadaa ma og hadday wax fiican ammaanaanna waa khatar carabkani waa halis carabkani waa halis gabayaaga iyo dadka aftahanka ah waxaa la yidhaahdaa mas-uuliyadoodu way ka weyn tahay dadka kale mas-uuliyaddooda waxaa dhacda haddaba waxaan xasuustaa qisadaa mid kalean ku xasuustay oday carbeed baa lix hablood dhalay lixdiiba way guunoobeen ta jirka maraysa ta afartanka maraysa lixdiiba hablo iyo islaamay noqdeen islaamtii ayaa odaygii u tagta waxay tidhi xaaji dee dhib baa inagu dhaco hablaheenii waad aragtaa lixda ahaa wax inaga guursada ma hayno wayna caddaadeen oo islaamay inagu ag noqdeen maxaa yeelaa allah bay markay taladii rogrogeen bay tidhi anaa gartay gabayaabaynu u yeedhaynaayo neef baynu si hoose ugu loogaynaa haya inoogu yeedh gabayaabaa loo yeedhay neef baa loo loogay neefkii markii loo loogay ayuu reerkii qoyskii xoolaba mayna lahayn neefkaasay lahaayeen dad la yaqaano dunida ay dee dadkii ay la nooleeyeen ay yaqaaniinba ma ahayn hablahoogaa la guursan laha haddii sharaf lagu tuumayo gabayaagiibaa dee gabay u tiriyey ammaana wax kale ayuu qoyskii ka dhigay lix boqor oo boqoradii carbeeda ayaa sanad qura lixdii hablood soo kala doonay dee lixdii islaamood yaana lixdii hablood odhanine waxaad arkaysaa markaa gabayaagu siduu wax u bedelayo reerka reer beni anfinaaqe nin gabay tiriyey la yidhaahdo min macsharin hum lanfu waladnaabu wa man yusaawi bianfi naaqati danaba wuxuu hi reerkani nimankani reerbay ka dhasheen dadka waxay kaga yaalliin bartaa wejiga sanka ila reer beni anfinaaqa war sanka maduufkun baad aragtay miyaadan wejiga arag war wejigay dadka kaga yaallin wejiga dadku waa labe buu yidhi inaad dadka dabada kaga taal iyo inaad dadka wejiga kaga taal dee reerkani waa reerkii dadka wejiga kaga yaalay buu yidhi cidda aan reer beni anfinaaqa ahayn oo dhan halkay dad adduunka kaga yaaliin dabaday kaga yaaliin buu yidhi dee nin kaste oo reer beni anfinaaqa noqon waayaa markii dambe wuu nixi jiray waayo markuu yidhaha ana min beni fulan waa la qosli jire oo magaca qarsoon ma garanaysa amaa la odhan jiray <laughs> dee waa reer daba u qarsoon waad aragtaa wailaa fain ashcara hadduu ku dareensiiyo birifcati lmusama ka musamaha uu yahay sarrayntiisa ka zayn alcaabidiin oo kaleba weeyi ow dacatihi ama liidashadiisa ka qufatin oo kaleba weeyi wa badatin oo kaleba weeyi wa anfi naaqa oo kaleba weeyi falaqamun laqab baa loodhan iyo naanays wayla haddii kale waylaadani waa maxay haddaan ab iyo umana lagu bilaaban ammaan iyo caytoona uuna ku tusin fasmun ismi buu noqon ka zaydin iyo wa camrin oo kaleba weeyi waida marka uu kulmo alismu ismigu maca laqabi laqabka markuu la kulmo wajaba waxa waajibaya fi lafsaxi sheekhu labada muu kala daayo wajaba iyo fi lafsax muu kala daayo wajaba waxa waajibaya fi lafsaxi qowlka fasaaxada badan ee fi lafsax hayrulafsax baa jira kol hadduu hayrulafsaxba jiro ma wujuub baa meesha yimid waida jtamaca marka uu kulmo alismu ismigu markuu kulmo maca laqabi laqabka markuu la kulmo wajaba waxa waajibaya fi lafsaxi or fi lafsaxidaasi malaa kitaabta kuma jiri kitaabkii afsax ka tegey ma jiraa dhammaan fil afsax muu inoo qorayaa muxuu qoli gelinayaa shadratayn buu gelinayaa waa sax weey wajaba waxaa waajibaya taqdiimulismi ismiga in la qadimo wa ta'khiiru laqabi naanaystana dib loo dhigo uma in kaana mudaafayn hadday laba mudaaf ka cabdilaahi zayn alcaabidiin oo kaleba weeyi o kaana awalu ka hore uu noqdo mufradan wahaaniina mudaafan ka zaydin zayn alcaabidiin oo kaleba weeyi ow kaana amru amarku uu noqdo bilcagsi waa saddex suuradood saddex suuro wey ka cabdilaahi qofa oo kaleba weeyi wajaba waxaa waajibaya kownu haani haanigu inuu noqdo taabican mid taabicu ah lilawali awelka fii icraabihi xagga icraabka tabiciyadaasi bedel iyo cadfulbayaan baa loo badan yahay ima calaa annahu isagu bedelun minhu inuu bedel ka yahay waa bedelu kulin min kulin ow cadfu bayaanin cadfulbayaan inuu u yahay calayhi dushiisa wain kaana mufradayni laba mufrad hadday yihiin ka zaydin qufa weeyi wa saciidin kursin weeyi falkuufiyuuna kuufiyiinta iyo wzajaaju zajaaj yujiizuuna fiihi waxay banaynayaan wejhayni laba weji sheekheenu iyagu soor waafaqay axaduhumaa midkood itbaacu laqabi waa laqabkoo la raaciyo lilismi ismiga kamaa taqadama sida kii inoo hormaray fii baqiyati aqsaam saddexda qaybood ee hore ee baaqiga ah wa haani ka kalena idaafatu lismi ismigoo loo idaafeeyo ila wey wa jumhuuru lbasriyiin jumhuurta basriyiintu yuujibuuna waxay waajibinayaan alidaafata idaafada waصaxiixu صaxiixuna alwalu waa madhabka kuufiyiinta waa ka sheekhu raacay wاlitbaacu itbaacuna aqyasu wuu ka qiyaas badan yahay min alidaafati idaafada wاlidaafatu idaafaduna akharu way ka badan tahay buu ku leeyahay wاlidaafatu akharu idaafaduna way ka badan tahay in sha allahu taعala cashirkeeni halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu taعalى alى aclam